alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wbaarak calaa nabiyina wa aalihi wa saxbihi ajmaciin ama bacdu dersigeennaana waa darsigii soddon iyo labaad ee ka mid ah kitaabkii cumdat laxkaam wuxuu ka bilaabanayaa kitaabu lqisaas wuxuu musanifku halkan ku sheegi doonaa sagaal xadiid ayuu kitaabkan ku sheegi doonaa sagaalkaa xadiid xadiidka saddexaad wuxuu kaga hadli doonaa masala qasaamo loo yaqaano xadiidka lixaadna wuxuu kaga hadli doonaa diyada iyo magta xadiidka lixaad iyo kan toddobaadna wuxuu kaga hadli doonaa diyadaas qayb ka mid oo qiro loo yaqaano qura sideedaad wuxuu ku tilmaami doonaa qofka saa'ilka ahoo ku soo weeraray qaabka maxaa kaxala hadduu qofku soo weeraro sagaalaadna wuxuu kaga warrami doonaa qofkii naftiisa dila ka waran kitaabul qisaasi qisaastii ayuu kitaab yahay qof dhib kuu geystay wixii uu kuu geystay in laga cadgoosto ayuu qisaasta kaga waramayaa can cabdilaahi bni mascuudin waxaa laga wariyay radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama laa yaxilu ma bannaana damu mri'in qof dhiigi muslimin ee muslim ah qofkaasoo yashhadu qiraya an laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa inuusan jirin ila allahu alla mooyaane wa annii anuguna rasuulullaahi ilaahay rasuulkiisa inaan ahay qiraya ilaa biixdaa halaahin saddex arrimood unbuu ku bannaanaan karaa ama saddex noocoo dadka ka mid a ah ayaa dhiigoodu bannaanaan karaa kow athayibu garoobkii azaani ee zinaystay garoobku haweenka keliya ma aha waa qof kasta oo guur xalaala soo maray ayaa maanta thayib loola wada markuu zina ku dhaco markaasaa laga hadlaya athayibu zaani ama rag ha noqdo ama dumar ha noqdo ama markaas nin reer ha noqdo ama gabar markaa la qaba ha noqoto ama qof laga dhintay ha noqdo ama qof xaaskiisii dhimatay ha noqoto ha noqdo ama tula furay ha noqoto ama nin reer furay ha noqoto qofkanba hadduu guur xalaala soo maray ama marka ha ku dhex jiro ama horey ha usoo maray oo uu zino ku dhaco waa la dilayaa dhiiggiis waa banaaya athayibu garoobkii azaani ee zinaysay iyo wanafsu naftoo binafsi naf loo dilayo naf macsuum ahayd oon waxba galabsanoo muslima qofkii dila isna waa loo dilayaa iyo wataariku qofka ka tegay lidiinihi diintiisa almufaariqu ee faaruqaya ka dhex baxay liljamaacati jamaacadii iyo ummadda midnimadeedii islaamka ummadii buu ka dhex baxa masoo marra xadiidkan hageh arbaciinkan kusoo maray soo ma ahayn saddexdaa ruux ayaa dhiigoodu bannaaya xadiidku wuxuu ina tusinayaa qofka muslimka ahi muslim inuusan noqonayn ilaa shahaadateynka inuu ku dhawaaqa ma ahane yashhadu an laa ilaaha ila allah wuxuu xadiidku inoo faa'iideeyey qofka muslimka ahi dhiiggiisu inuu macsuum yaho aan la daadin karin xadiidkanna waa caam sidaasuu caam ku yahay laakiin waa la khasisay oo dee waxaa ka mid a ah waxyaalaha lagu khasisay qofkii zinaystay dhiiggiisaa bannaan kii wax dilay in la qisaastaa bannaan shuruudeeda haddii la ofsado qofkii waxa weeyaan kusoo weeraray oo kaletay waan arki doonaa qofku hadduu murtad yaho diinta ka baxo dhiiggiisu wuu bannaan yahay rag hadduu yahay khilaaf kama taagna qofka diinta ka baxay dumar hadday tahayna culummada muslimiinta u badan in dhiiggiisu uu bannaan yahay ayib culummada qabta taariku salaadku inuusan gaal ahayn xadiidkay u deliishadaan waxay leeyihiin qofka taariku salaadka ah ee salaada ka tegay wahsina uga tegay la dili maayo sababtu waxa weeye qofka muslimka ahi oo dhiigiisu inuusan bannaanayn baa la sheegay saddexdan mooyaane saddexdaanna ka mid maahay yidhaahdeen dayib can cabdillaahi ibni mascuudin waxaa laga wariyey radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullahi rasuulka allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama awalu maa shay kan ugu horreeyo yuqdaa lagu kala saari doono bayna annaasi dadka dhexdooda yowma alqiyaamati qiyaamada maalinkeeda fi dimaa'i dhiigaga weeyaan waxaa halkan lagaga waramayaa qiyaamada markay dadku tagaan ayagoo qaaqaawan oo aan dhar lahayn oo kaba lahayn oo ilaahay hor istaagaan oo qof walba uu ilahay hor istaagayo waxa ugu horreeyo ilaahay kaala xisaabtamayo oo ku weydiinayo waa dhiigga islaamka wey dhiiggii aad xaqdarrada ku daadisay xadiid kaloo waxaa jira awalu maa yuxaasabu bihi alcabdu yowma alqiyaama min camalihi salaa waxa ugu horeeya insaanka maalinka qiyaama la weydiinaya inay salaada tahay labada xadiid waxaa la isku waafajin xadiidka salaada ka hadlaya wuxuu tilmaamayaa wixii xaq ilaahaya ah, waxa ugu horreeya oo lagu weydiiya waa salaada qofka salaada aan tukan ama ku ciyaara ama iska de waxa ugu horreeya salaada ka weydiinaya waxa weydiinaya noqonaysa wixii xaq bani aadamaana waxa ugu horreeyo lagu weydiinayo waa dhiig islaam dhiigga islaamka qof inaad dishay laazim ma ah toorrey baad gelisay il baad ka soo tuurtay ilig baad ka soo tuurtay waxa weya feer baad ku dhufatay dhiig baa ka yimid xaqdaraad ku daadisay kumuusan cafin kama argoosan waa kaa waxa laga hadlaya marka iska ilaali qof muslima dhiiggiisa xaqdarre inaad ku daadaysid weligaa iska ilaali ayib can sahl bni abi xahmata waxaa laga wariyay radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi indalaqa waxaa tegay cabdullaahi bnu sahlin iyo wa muxayisatu bnu mascuudin labadaa nin baa israacay wa muxayisatu muxayisihii ibnu mascuudin ee mascuudaha ilaa khaybara khaybar xaggeeda ayay aadeen xarun waxay ahayd yuhuudi ay degan tahay kabacdina lagala wareegay waa inagii kutubu siyar kusoo maray wahiya iyaduna yowmaydin maalinkaa sulxun heshiis bay ahayd oo waqti heshiis iyo nabadgelya ay ka jirtay ahayd oo muslimiinta gacanta ku hayay fa tafaraqa labadii saxaabi way kala tageen waxaad dhici karta intaad qof suuqa isu raacdaan inay dani idinka leexiso soo maa halkaan alaab ka soo gadanaya anna xaggaan ka soo noqonaya fa aataa wuu yimid muxayisatu muxayise ilaa cabdilaahi bni sahlin ayuu u yimid walxaal huwa cabdulaahi yatashaxadu uu dhex galgalanayo fii damihi dhiiggiisi qatiilan xaalu yahay mid la dilay muxayisaaba wuxuu u yimid ninkii saaxiibkiisa ayo haddar ay kala leexdeen oo meyd ah oo dhiiggiisii saa ugu dhex galgashay oo naftiiba ka baxdayba fa dafana wuu aasay hu ninkii saxaabiga ahaayey ahaa cabdullaahi ibnu sahal waa la aas ninkiiba aasay muxayiise ahaa uma qadima wuu soo galay muxayiise almadiinata magaaladii madiino fandalaqa waxaa tegay cabduraxmaan ibnu sahlin cabduraxmaan ibnu sahal iyo wa muxayisatu muxayisihii ninkii hore cabdullaahi cabdulaahiha la socday iyo wa xuwaysto xuwaysto xuwayisatu xuwaysa ibna mascuudin ilmo mascuud ah labadaan dambe marka oo muxayisah iyo xuwayisah waa ilmo mascuud ninka horeeto oo cabdiraxmaan ibni sahalana ninka horeoo la dilayo cabdullahi ibnu sahal buu la dhashay ma la fahmo marka cabdullaahi iyo cabdiraxmaan waa ilmo sahal xuwayis iyo muxayisana waa maxay waa ilmo mascuud marka labadan walaalaha oo muxayis iyo xuwayisa ah ninkan kale oo la socdo cabdiraxmaan ibnu sahla waa ilan adeerkood ila nabiyi nebiga xaggiisay aadeen sala allahu calayhi wasalam fadahaba wuxuu doonay cabduraxmaan cabdiraxmaan ibnu sahl baa wuxuu doonay yatakalamu inuu hadlo muxuu ka hadlayaa nin baa nala ka dilay khaybar buu ku dhintay ninka hawshiisiibuu rabaa inuu furfuro fa qaala nabiyu nabigaa wuxuu yidhi sala allahu caleyhi wasalama kabir kabir weyne waa lagaa wen yahay weyne weyne kabir kabir macnaa allahu akbar dha ma aha waa lagaa wen yahay bi hadalka haddaad kollay wada bilaabaysaan oo hadlaysaan rag waaweyn baa kula jooga marka cabdiraxmaanow waa lagaa wen wa huwa cabdiraxmaan axdathu lqowmi ragga ninka ugu da-yar buu ah saddexda nin oo meesha maraysa ninka ugu da-yar buu cabdiraxmaan fa sakata wuu aamusa fa takallamaa way hadleen labadii kale labadee muxayiisa iyo xuwaysa soomahayn fa qaala nebigu wuxuu yihi sal alla alayh wasalama ataxlifuuna ma dhaaranaysaan wa tastaxiquuna ma mutaysanaysaan dama qaatilikum kiinii wax dilay dhiiggiisii aw saaxibikum ama waxa weeyaan saaxiibkiin halkaa waxaa laga wadaa nimankii waxay yidhahdeen nebi allow nin baa naga maqan yuhuud buuna ku maqan yahay labadaa nin baa wada socotay oo markii dambena isagoo meyd oo meel galgalnahaya looyidoo nafti ka baxday marka ninka nimankaasuu ku maqan yahay qofkii wax sheeganaya maxaa laga rabay caddayn albayinatu cala almuddaci walyamiinu calaa man ankara soo arbaciin kuwayna soo marin haddaad tidhahdee kitaabkan anaa lahood igu qabsatid maxaa lagaa rabaa caddayn haddaan anigu kugu inkirana maxaa laga rabaa dhaar soo maa marka nimankii yuhuudeedoo la yidhi nin bay naga dileen nebigu wuxuu yidhi dee waa yahaye ma dhaaranaysaan in ninkaa idinkaa la idinka dilay ciddii aad ku dhaarataanna tiirkaa la idinku soo xirayaa markaas tastaxiquuna waad mutaysanaysaan dama qaatilukum kii nii la dilay dhiiggiisii aw saaxibikum ama saaxiibkii ninkii la idinka dilay dhiiggiisii ciddaad ku dhaarataan oo tidhahdaan hebel baa naga dilay ayaa la idinsoo qabanaya qaaluu waxay yidhaahdeen saxaabadii wa kayfa sidee baan naxlifu u dhaaranaynaa walxaal lam nashhad aanaa goobjoog ahayn meesha dilku ka dhacayo maanaan joogina see u dhaaranaa waa niman aakhradooda ilaashanaya walam nara mana anaan arkayn qaala wuxuu yii nebigu sal ly slam fatabra'ukum waxaa idinka baari fatabra'u miyuu idin qoraya mise fatubri'u ootaada waa godaya fatubri'ukum waa idinka bari noqonaysaa yahuuddu yahuud bikhamsiina konton yemiinan ee dhaar waayahay qolyahan yahuudeed oo aad ku eedayseen inay ninka idinka dileen ayaa konton dhaarmeyd idiin maraya konton jeerba idiin dhaaranaya wallaahi bilaahi tallaahi ninkaa inaanaan dilin bas sidaasaana ku kala tegaysaa waxna kuma lihidin marka haddiidaan idinku dhaaranayn yuhuud baa idiin dhaaranaysa ciddii aad doorataan markaas konton dhaar bayna idiin maraya qaaluu waxay yidhahdeen saxaabadii kayfa sideebaan biaymaani qowmin qolo dhaartood u rumaynaynaa qolyahaasoo kufaarin gaala ah nimanku waa niman gaala ilahayna ma yaqaanaan bay yidhahdeen marka maanta dhan wallahi bilahi hadday ku hayaan macnaa ugan fadhiyo marka nabi allow see ku rumaynaa fa caqala wuu ka diya bixiyehu ninkii annabiyu nebigu sal alay wasalam min cindihi cagtiisa ninku hadduu dhinto magtiisa maaqa wey boqol neef oo soo maa maadaaboo ninkii qolyahana ay caddayn waayeen kuwii yahuudeedna ay yidhaahdeen dhaartooda kuma kalsoonin boqolkii diyadiisa iyo magtiisa ahayd nabiga asagu jeebkiisa ka dhiibay sal alla aleyhi wasalam marka waa masaladii qasaamada wa fii xadiidi xamaad ibni zaydin xadiidka xamaad ibni zayd waxaa ku sugnaa faqaala wuxuu yidhi rasuulullahi rasuulki alleh sala allahu calayhi wasalama yaqsimu waxaa dhaaranaya khamsuuna konton oo minkum idinka idinka mid ah calaa rajulin ninbay ku dul dhaaranayaan oo minhum gaalada ka mid ah nin sheegto waxaa tiraa ninkaasaa ninka yagi dilay konton nin oo idinka mid ah, hawsha ha ku dhaarato fa yudfacu waa loo dhiibayaa markaa biruumati hogaankiisa hogaankiisa laydinku wareejinaya haddaad qisaasanaysaan iyo haddaadan kala ka yeelanaysaan qaaluu waxay yidhaahdeen saxaabadii amrun arrinkaasoo lam nashhad aanaan xaadirin hu asaga kayfa sidee baa naxlifu ugu dhaaranaynaa qaala wuxuu yihi nebigu sala allahu caleyhi wasalama fa tubri'ukum way idinka bari noqonaysaa yahuudu yahuud biaymaani khamsiina konton dhaartood oo minhum ayaga ka mid a waayahay konton ninoo ayaga ka mid a konton dhaar mare qaaluu waxay yidhaahdeen yaa rasuulallaahi rasuulka allow qowmun hum ayagu qowmun qolo weeye kufaarun ee gaalo ahoo dhaartooda kuma kalsoonaan karno wa fii xadiidi saciidi ibni cubaydin saciid ibni cubayd xadiidkiisa waxaa ku dhex sugnaa fa kariha wuxuu dhibsaday rasuulullaahi rasuulka alle sala allahu calayhi wasalama an yubtila inuu buriyo damahu ninkaa dhiiggiisa fa wadaahu nebigaa kabde ka magbixiyey bima'atin boqol oo min ibili sadaqati sadaqada geeleedii ka mid ah haddaayata waxaan soo maray boqolka neef nebigu inuu bixiyay soo saas maahayn min cindihi soo saas maynaan soo marin hadda laakiin waxaa caddaatay min cindihidaas meesha loola jeedo nebiga sala allahu caleyhi wasalam xoolo uu hayo masaalixda caamka ah ayuu nebigu ka bixiyey sala allahu caleyhi wasalam xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey diyada marka la bixinaya asalkeedu waa geel geel baa magta lagu bixiyaa waxaa kaloo xadiidku ina tusinaya ayaan ka qaadanaynaa <coughs> qofka dhaari ay ku waajibto dacwo oo dhaartii ayadaa ahayd ka baqa qofkii uu wax ku sheeganahayay waxaa weeyaan dee waxba waxba kuma caddaanayso oo waxba ku yeelan maayo ilaa waxaa weeyaan arrinkaasi qofka ay ku soo noqoto xadiidku wuxuuna tusinayaa oo waxyaalahan ka qaadanayna ka mid ah inaysan bannaanayn inaadan waxaadan ogeyn ku dhaaratid waxaadan adigu ka warqabin ha ku dhaarana iska ilaali laakiin wixi aad hubtid ha ku dhaaro taana xadiidku inoo faa'iideynaya ninka imaamka ahee ummadda hoggaankeeda ah inuu masaalixda ummadda daneeyo oo kii la dilay xaqiisa u raadiyo oo cala aqal xataa ciddii dishay haddii la waayo uu reerkii waxa weeyaan u boogadhayo oo wax taro xoogaa dufan iyo wax siiyo xadiidku taana wuu ina tusinayaayo waa ka qaadanaynaa can anas ibni maalik ee dadku kaa waaweyn in la ixtiraamo oo hadday noqoto hadal ayagoo dadka hadalkii inta u hobtay raba inay hadlaan oo kaleeto ha ka hormarina ixtiraamu hadalka ku ixtiraam wax kaloo adiga lagugu hormariya meesha haddayna oolin can anas ibni maalikin waxaa laga wariya radi canhu anna jaariyatan gabar ayaa wujida la helay maxaa halkaa idinku xiga ra-suhaa madaxeeda marduudan xaaluu yahay mid la bashaaqiyey bayna xajarayni laba dhagax dhexdood maxaa laga wadaa nin baa inta gabar u yimid oo qabtay oo madaxa dhagax u saaray ayuu dhagax kalena inta qabtay uu madaxii ku garaaca marka waa kitaabkaanu hadda saa u saaran miiska oo dusha lagaga garaacay dhagax madaxeedibuu dhagax saaray dhagax kalena wuu ku garaacay marka gabadhiioo sidaasaa la helay marka naftu kasii baxayso faqiila waxaa la yidhi man axadkeebaa facala kugu sameeyey haadaa arrinkan bika adiga yaasaan kuu dilay way hadli weyda marka hadalkii baan kama soo bixi kara gabadhii markaasaa dad la magacaaba fulaanun hebel miyaa ku dilay fulaanun hebel miyaa ku dilay xataa dukira ilaa la sheegay yahuudiyu nin yahuudi ah fa awma'at way ishaartay bira'sihaa madaxeeda ayay midaartayoo way gundhis maxaa laga wadaa saasay tir saa maxaa wey haahuy fa ukhida waa la soo qabtay alyahuudiyu ninkii yahuudiga ahaa waa la weydiiyey waxli gabadhaanu aday ku eedaysay inaad dishay factarafa asna wuu qirta inuu gabadha isagu dilay ayuu qirta fa amara wuu faray annabiyu nebigu sala allahu caleyh wasalama an yuradda in la garaaco oo la bashaaqiyo ra'suhu dhagaxiis madaxiisa bayna xajarayni laba dhagax bartankood waa siduu gabadha u dilay soo maa sidiiba isagana layidhi dhagax madaxa loo saaro mid kalena lagu garaaco walimuslimin muslim waxaa u sugnaaday iyo wanasaa'iyi imaamu nasaa'i can anas ibni maalikna uga sugnaaday anna yahuudiya nin yahuudi ah ayaa qatala dilay jaariyatan gabaryar calaa awdaaxin bilada ayuuna ku dilay xoogaa kuul iyo dahab oo luqunta ugu xirnaaba inta hunguri ka galay ayuu ka furta markuu xoogaagii gabadha luqunta ugu xirnaa ka furtay buu wixiis yiri way ku sheegi doontaa ninka waxaad noqon doontaa dambiile ah marka saysan kuuban sheegin xoolahana qaado iyadana dil kuushii buu ka furtay iyo dahabkii yaraa luqunta ugu xirnaa laba dhagax buu isu barkiyey ayadiina waa labadii dhagax buu isugu dhuftay fa aqaada wuu ka qisaasay hu asaga rasuulullaahi rasuulka alla sala allahu calayhi wasalama xadiidkani wuxuu inoo faa'iideyn dhowr qodob kow waxaa laga qaadan qofta dumarka iyo ninka in la isu qisaasi karo oo hadduu nini gabar dilo reerkii gabadhii ay ka dhalatana ay yidhaahdaan gabadhayadii waxaan rabnaa inaan ninkaa u qisaasano waa la qisaasayaa ninkii ma la fahma cagsi hadday waxaa wax dilay tahay gabar oo nin disho gabar inin sooma dili karto dili kartaa waxaa weeye ayadana waa la qisaasi karaa xadiidku wuxuu inoo faaideeyey qofka gaalkaahi hadduu muslim dilo waa la qisaasayaa gaalka gaalka waa la qisaasaya ninkan gabadha dila yuhuudi buu ahaa gaal ah gabadhuna muslimaad bay ahay taana xadiidku inoo faa'iideeyey wuxuu xadiidku inoo faa'iideeyo aan ka qaadanaynaa qof haddii la arka dhaawaca qofka dhaawacaya dhibanahaas in la waraysto gabadha waa la weydiiyey yaa ku dilay mehebel baa ku dilay mehebel baa ku dilay waxyaalahaasaa la weydiiyey waxaa kaloo xadiidku inoo faa'iideeyo aan ka qaadanaynaa ninka gabadha maxaa ninkan maxaa lagu qisaasay leanna caddayn baa la rabaa soo maaha ma ishaaridda gabadhu ay saa tiri keliya mise ictiraafka asagu uu qirtay keebaa lagu dilaad u malaynaysaa ictiraafkiisa weeye gabadhu saana iska tira mana hadli karto hadduu odhan lahaa may anigu ma dilin dee laguma yeesheen haddaan caddayn kale la helin soo maa marka asagaaba qiraal ah cid khasabtayna maleh anaa dilay marka ictiraafku waa sayidul axkaam qofku hadduu yidhahdo waxaan anaa sameeyey khalaas qof waalana uusan ahayn wuxuu xadiidku inoo faa'ideeyoon ka qaadanaynaa hunguri xumada yuhuudda ninka dhan gabadha wuxuu u dilay wax yaro halkaan luqunta ugu xirnaabu ah gabar yarna wey imaan la-aantooda marka aad bay uxun xun yihiin nimankaas eh, qur-aanka mid alla kusoo walatajidinahum axras annaasi calaa xayaa adduunyada wax ka nolol jecel yuhuudda ma ijiraan oo ka hunguri badan ayib xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey waxa loo yaqaano almumaahalatu bilqisaas qofku wuxuu wax ku dilay in lagu dilo wuxuu wax ku dilay in lagu dilo shay culus hadduu ku dilay shayga cuslaabaa wa sagana lagu dilaya toorey haduu geliyey toorey baa lagu dilay hadduu shay markiisii horeba xaaraam aha wax kusii sameeyeen maalan ninbaa inta waxweyn gabar kufsaday buu dila ma waxa leeyahy isna hala kufsado maya taas awal bay xaaraam ahayd ma la samaynayo ma la samaynayo sababtoo ah markii horeytay baa wax khariban ahayd wax khariban ayee waxay culummadu ka hadlaan hadduu qof qof gubo dab uu ku shido asagana ma lagu shidahayaa mise maya waa la dili way culummadu ka hadlaan dayib can abi hurayrata waxaa laga wariyay radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi lamaa goortii fataxa uu furtay rasuulullaahi allaahu alle lamaa goortii fataxa uu furay allaahu alle calaa rasuulihi rasuulkiisa dushiisa uu u furay makata mako qatalat way dishay hudaylun qoyska ree hudayl loo yaqaan rajulan nin oo min bani leythin ree bani leyth ah qabiilka ree hudayl loo yaqaan baa qabiil waxay wax ka dileen ree bani leyth loo yaqaan nin ka dilay maxayna u dileen biqatiilin nin laga dilay oo kaana lahum ayaga u sugnaaday filjaahiliyati waqtigii jaahiliga oo waxa soomalidu hadda u yaqaanaan eh, aanada nin waxaad arkaysa waxaa leey waa horaa ninkaana waxaa laga dilay reerkooda reer hebel markaasuu nin reerkii ka dhashay oo meel iska marayo maskiinu dilaya fa qaama wuu istaagay rasuululahi rasuulka ala sal alla alay waslam faqaala wuxuu yidhi in allaaha alle caza qaalib hayo wajalla weynaaye qad xabasa wuu ka xanibay can makata maka alfiila maroodiga maroodigii damcay maka inuu weeraro soo garan maysaanoo kitaabkiinu khulaasnurqeynka kusoo maray ilahay baa ka hor istaagay wa sallada ilaahay wuxuu ku diroo ku salliday calayhaa maka dusheeda rasuulahu rasuulkiisa iyo walmu'miniina mu'miniinta oo dee ilaahay rasuulkiisaa gacanta u geliya sallidaad kaloo ay ciyaarmaha ay ku ciyaarayaani wa innahaa iyaduna waa makee lam taxilla uma bannaanayn liaxadin qof oo kaan ahaa qabli aniga hortay walaa taxillu uma bannaana liaxadin qof uma banaanaanayso liaxadin qof oo bacdii aniga iga dambeeya inuu ku dagaalamo qof aniga iga horreeyana inuu ku dagaalamo uma banaanayn qof aniga iga dambeeyana inuu ku dagaalamo maka uma banaanaanayso wa inamaa uxillat waa la ii baneeyey lii aniga saacatun saacadoo min nahaarin maalin ah wa inahaa iyaduna saacatii saacaddayda weeye haadihi ee tan ah. wa inahaa iyaduna dhee maka saacatii saacaddayda haadihi ee ah xaraamun mid xurmala weeyaan xaraamun xaaraan weeyo oo najaas weeye lagama wado mid xurmala weeye hadeerba ogaada laa yucdadu lama gooyo shajaruhaa geedaheeda geedaha maka ku yaalla lama jari karo walaa yukhtalaa waa xaramkee lama siibi karo khalaahaa daaqeeda iyo cawskeeda walaa yucdadu lama lama jari karo shawkuhaa qodaxdeeda walaa tultaqatu lama qaadi karo saaqidatuhaa baadideeda meelaha ku dhacday ilaa limunshidin qof baafinaya maahane oo odhanaya lacagtaasaan helay yay ka maqan tahay waxaasaan qaaday waman ruuxii qatala dila waman ruuxii qutila mid qra qatala waman ruuxii qutila laga dilo lahu asaga qatiilun ku dilay qofkii qof laga dilo fa huwa qofkaas wax laga dilay bikhayri nadarayni laba kii u khayr badan buu samaynaya laba eegma kii u khayr badan kow imaa an yaqtula inuu dilo qofkii qofka ka dilay waa qisaasii soo ma wa imaa an yadiyaya inuu ma qaato diyo an yadiya waa maanta diyadii wey inuu ma qaato xoolo qofkii qof kaa dila labadaasaad khiyaar u leedahay ama laba keliya weliba ma aha waxaad khiyaar u leedahaa inaad qisaasato nafta ka goysid iyo inaad mag ku cafidid oo aad tidhahda mag waa ku dili maayo xoolaa isii boqolka ah iyo inaad waxa weeyaan iskaba cafido dar ilahay u cafidi waa tiri waxba kaama rabo cafi alla masaabax ayadaana khayr badan ayib <clears throat> fa waxaa istaagay rajulunin oo min ahlil yamani yaman dadkeeda ka mid ah yuqaalu ninkaa waxaa la odhan jiray lahu asaga abuu shaahin abuu shah ayaa la odhan jiray shaahayna naqaanay ma ah oo la cabi jiray abuu shaah fa wuxuu yidhi yaa rasuulallaahi rasuulkii allow ogtoobu ii qoralee aniga xadiidkan aad maanta sheegtay waan u bogay eh nabi allow xadiidka hala ii qoro faqaala wuxuu yidhi rasuulullaahi rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalama uktubuu u qora liabishaahin abishaaha u qora xadiidka faqaalahuma eh, qaama waxaa istaagay alcabaasu cabaas ibnu cabdilmudalib oo rasuulka adeerkii ah fa qaala wuxuu yidhi yaa rasuulallaahi ilaahay rasuulkiisiyow ila alidkhira geedka dhidirka la yidhaahda maahan dhidirka soo nebigu ma odhan maka geedaheeda iyo qodaxdeeda iyo lama jari karo geedkaa dhidirka la yidhaahdo noo daabi waa jaranaynaa asagii geedkaa nooga soo reeb iqirka dhidirka dhuurka dhuurka dhuurka geedka dhuurka ah oo maxaad ku falaysaan fa innaa annagu najcalu waxaan ka yeellaa hu asaga fii buyuutinaa guryaheenna iyo wa qubuurinaa xabaalaheenna fa qaala rasuulullaahi rasuulkii allaa wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama ila alidkhira idkhirka mooyaane waayahay geedkaas haddaad jaranaysaan jarta asaga xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey dadku meelahay isugu yimaadaan iyo masaajidda iyo meelaha xafladaha iyo dadka in wax loogu sheego oo loogu khudbeeyo fii saxiix muslim waxaa ku sugnaa nebigu markuu khudbaynayey oo maalinkaa dadka la hadlayay gaadiid buu saarnaayoo raaxiladiisa ayuu dul saarnaa wuxuu xadiidku inoo faa'iideeyey maka markuu nebigu furanayay xoog inuu ku furtay sala allahu calayhi wasalama taana xadiidku waa inoo faa'ideeyo waa ka qaadanaynaa wuxuu xadiidku inoo faa'iideeyey xadiidka in la qoran karo oo kitaabka laga akhrista iyo qoraalka la qorto iyo yeerinta la yeeriyo iyo wuxoo dhani wax bannaan weeyaan axkaamta wixii ku soo arooray axkaamta ku soo arooray imaamka in dadka istishaara ay ka imaan karto waxyaalaha noocaas oo kale waa u bannaan waa u baahannahay oo kaleeto nebigu sal lla ly slm sida cabdullahi bni cabaas uu kala hadlay laakiin wuxuu ilaahi gooyo khiyaar kama u furna khiyaar kama u furna ayib can cumar bni alkhadaab waxaa laga wariyay radia allaahu canhu annahu cumar istashaara wuu la tashaday annaasa dadka fii imlaasil mar'ati haweeneyda uurjiifkeeda oo la soo rida ayuuna kala tashaday imlaasul mar'ati waxaa loo yaqaanaa waa haweeneyda oo uur kale ilmaheeda yarkaay uurka ku jira inta nabar lagu dhuftay in laga soo rido maalan laba islaamood baa diriray mid baa laga yaaba mid inay dhagax soo tuurtay caloosha ku dhufatay tiina ilmihii baa kasoo duulay fi imlaasi lmar'ati islaanta uurjiifkeeda fa qaala wuxuu yidhi waxbaan ka booda fa qaala wuxuu yidhi almuqiiratu muqiirihii ibnu shucbata ina shucba ahaa shahidtu waxaan goobjoog ahaa annabiya nebiga sala allahu caleyhi wasalama oo qadaa ku xukumay fiihi dhexdiisa biquratin qurro iyo ku xukuma qurradu waa maxay cabdin addoon aw amatin adoon maxaa laga wadaa islaan uurle qofkii nabar ku dhufto ilmihii ay soo rido ilmihii sidaa ku soo dhaco waxaa lagaa rabaa magtiisa ilmahaas maaqa weeye hal adoon oo nin ah ama hal addoon ah haweenay ah haddii la yidhahda ha la qiimeeyo lacagtu maxay noqonaysaa shan neef oo geel ah ilmaha yarkaa ah, caloosha ku jira hal biafar biloodna ha dhammaado shan bilood ha dhammaado marba hadduu isagoo mayda soo dhacay waxaa weeye khalaas waxaa lagaa rabaa shan neef oo geela laakiin hadduu nolol kusoo dhacay kabacdina u dhintay waa ka duwan yahay markaa fa qaala cumar wuxuu yidhi la ta'tiyanna muqiira waad la imaan biman ruux yashhadu kuu marakaca macaka la jirankaaga ilmaha uurka ku jiraoo lasoo rido meydnimada ku soo dhacay magtiisu inay intaa tahay muqiirow adaan kaa haya cid kuu markhaati kacdaad la imaan fa shahida waxaa mara kacay oo markhaati furay macahu muqiiro la jirankii muxamed ibnu maslamata muxamedkiina maslama ahaa imlaasulmar'ati waxa weeye an tulqiya inay soo rido haweenaydu <coughs> janiinaha urjiifkeeda mayitan xaalu yahay mid dhintay oo meyd ah xadiidku marka wuxuu inoo tusinayaa ilmaha yarka ah magtiisu inay intaa tahay can abi hurayrata radiallaahu canhu qaala wuxuu yidhi iqtatalat waxaa dagaalamay imra'ataani laba haween oo min hudaylin ree hudayl ah sida sawaabka ah middood baa ree hudeyl ahayd fa ramat way ku tuurtay ixdaahumaa labadii islaamood middood al ukhraa tii kale bixajarin dhagax mid baa tii kale dhagax kusoo halgaaday fa qatalat way dishay haa islaantii ay dhagaxa kusoo tuurtay wamaa ilmana wey dishay fii badnihaa caloosheeda ku sugnay islaantu uur bay lahayd nabar baa lagu soo tuuray ayadiina waa dhimato nabarkiiba u dhimatay ilmihii uurka ku jirana waa raac labadii qabiil oo labadaa haweenayo dagaalamay ay ka kala dhasheen baa nebiga usoo gardhigto u yimid isula gardhigtay fakhtasamuu waxay usoo xugum tageen oo usoo dood tageen ila nebiyi nebiga sala allahu calayhi wasalama faqadaa wuxuu ku xukumay rasuulullaahi rasuulka alleh sala allahu calayhi wasalama ana diyata janiiniha islaanta uurjiifkeedii magtiisu quratun inay tahay quro cabdun addoon inuu yahay ow waliidatun ama addoon marka ilmihii yaraa asaga magtiisii saasay noqoto waa shan neefoo geela ama hal addoon ama hal addoomey yaa soo haray gabadhii la dilay soo maa waqadaa wuxuu ku xukumay bidiyati lmar'ati haweenaydii wax dishay fiiriya haweenaydii wax dishay magteedii maxaa laga wadaa haweenaydii wax dishay baa mag laga bixinaya qofku hadduu dilo qof oo qofkii uu yidhaahdo qisaas rabe mag baan kaa rabaa soo magtii lagama rabo diyatul mar'ati haweenayda diyadeedii wax dishay magtii laga rabay wuxuu ku xukumay calaa caaqilatihaa qoyskeeda haweenaydan waa la qabay nin baa qabay carruur bay lahayd ninkii iyo carruurtii midna lama odhan gabar yahay reerkii ku dhalay ayaa magta kaa bixinaya layidhi tii wax dishay wa waraha wuxuu dhaxal siiyey haatii la dilay waladahaa ilmaheeda iyo waman dadkii macahum la jirankooda ahaa haweenaydii la dilay xoolihii magta ahaa dhaxal bay noqonayaan magtii laal ay soo qateen reerkooda ayadii dhimatae eh, yaa dhaxalaya dee cilmaheeda iyo ciddii dhaxal lahayd hadday faqaama waxaa istaagay xamlu ibnu naabiqata nin loo yaqaano alhudali nin loo yaqaano xamli ayaa istaagay faqaama waxaa istaagay xamlu bnu naabiqata alhudali waa saxaabi faqaala wuxuu yihi yaa rasuul allah ilaah rasuulkiisiiyow kayfa sideebaan halkaa maxaa idinku xiga aqrimu uga magbixinayaa yaa soo saa idin qori maayo yah aqramu soo saas maa uga magbixinayaa man ilmo laa shariba aan wax cabbin walaa akala aan wax cunin walaa nadaqa aan hadlin wala stahalla aan codayn oo sawdayn codayntii maaha doorashooyinka ilmuhu markuu dhasho soo maqalya wiiq ma yidhaahdo ilmo markuu urka ka soo baxaya hataa aan qaylo laga maqal juun aan laga maqal see mag uga bixiyaa fa midlu daalika cunugaasoo kale yutal hadur baa laga dhigaa waxba lagama soo qaada nebi allowbi yutal waa hadur wey faqaala rasuulullaahi rasuulkii allah wuxuu yidhi innamaa huwa ninkaan asaga ah innamaa huwa asagu kee waa ninkan hadlayo xamlu bnu naabiqa ah min ikhwaani lkuhaani kuwa faalalowyaasha ah walaalahood weeyaan muxuu nebigu saa u leeyahay min ajli sajcihi hadalka suu u taxay darti alladii hadalkaasoo sajaca uu taxay hadalkiisa hadal wuxuu aftahanima ka muuqato isku duduwan ma laa sharib walaa akal walaa nataq wala stahal famidlu dalika yudal wax wada um, ugu wada dambeeyo waa qaabka isugu aadan buu ka kaca marka aftahnimadiisu nabigu la yaaba faalalow baad moodaabi su wax isugu aadsanayay sajciguna waa hadalka isku aadan can cimraan ibni xuseyn waxaa laga wariyay radia allahu canhu ana rajula nin ayaa cadda qaniinay yada rajulin nin gacantiisa bal u fiirsa laba nin baa dirirtay mid baa mid gacanta iska lalaashay nab adiga qof hadduu gacanta kaa qaniino soo gacanta kamaad dhibsateen fa nasaca wuu siibay kii la qaniinay yadahu gacantiisiibu wuxuu ka siibtay min fiihi kii qaniinay afkiisa rasiitabuu ku yiri inta gacanta ka dhibsaday fa waqacat waxaa soo dhacday haniyaahu labadiisa ilkood baa soo raacayba kii wax qaniinay yaa ilkihiisii soo raaceen marka gardaradiisa markaasuu nabiga inta u idbiyo ilkaha magtoodii baan rabaa weligaa ninka geesiyoon ma aragta oo adaaba ninka cunahaye fakhtasamuu way usoo xugum tageen ila nabiyi nebiga sala allahu caleyhi wasalam faqaala nebigu wuxuu yidhi yacaddu maqaniinayaa yacaddu qur-aanka ma ku jirtaa wa yowma yacaddu maqaniinayaa axadukum midkiin akhaahu walaalkiis kamaa yacaddu suu u qaniino alfaxlu awrku sida tirtiu cunoo kalea midkiin walaalkii u cunaya miya laa diyata wax mag la yidhaahdo laka adiga kuma sugnan socob iyo dhaaf hal shiloo lagu siinaya lama arko asu afdulakamu meesha ka dhaqaajiyon ilka lahayn xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey dadka in la qaniino inaysan ahayn wax saxoo xaaraam tahay bal dhaqanka dadka lagu yaqaano mahana waa dhaqan xoolaha lagu yaqaano nebigu sooma leh sida xoolaho kale wax u qaninayaa soo muuse ohan marka waa dhaqan xayawaanka lagu yaqaano waxay culimmadu isweydiiyaan qaarkood leeyihiin dee qofkii noocaas oo kale ahaa inta ku soo weerara sidaas xubnihiisa qaar ku waaya waxba mag lagama rabo laakiin adoo maalan alkaa inta feer kaga dhufta iska fujin kara asuu ilkihiisi u nabad yihiin haddaad inta wixi o dhan ka dhufatid ilkihii o dhanna ka dhigtid aad awooda u leedahay ilkihiisana inaad u badbaadisid aadna iska fujisid dee waad ku xadgudubtay ilkihiisa magtiisa keen baa lagu leeyahy laakiin si kale haddaadan iskaga fujin karin may waxay culummadu yidhaahdaan qof kastaoo kugu soo xadgudbay oo asagoo xadgudubkii kugu haya sidaa dhib ku soo gaaray mag male maalan qof baa ku cayrsaday inuu ku dilo rabaa suu kuu cayrsanayay buu bohol ku dhaca markaasuu kufa labada lugood buu ka jaba hadhow yir magtaydaan rabaa oo yaa m yaa ma weydiisanaysaa marka adaa lugaha meesha kula jabo dadka cayrsanaye khalaas guribuu usoo dhacay tuug buu ahaa guriguu rabaa inuu alaab ka xado darbiguu ka soo dhaca marka labadii gacmood buu ka jaba magtayda hal isiyo miyuu odhana wax maga ma leh wax magama u leh marka sidaasaa la samaynaya <clears throat> qofka mutacadigaa marka sidaasuu wixii tacadigiisaa ka dhasha oo asaga sababkiisa ah cidna loo raacan maayo an ilxasan ibni abilxasan albasri waxaa laga wariyay albasri waa muthalath albasri albisri albusri raximahu llahu allah u naxariistay tacaalaa sarreeye qaala wuxuu yidhi xadahanaa waxaa noo waramay jundubun jundub baa noo waramay fii haadaa kan dhexdiisa almasjid ee masaajka ah masaajka nebiga ma aha waa masjid magaalada basre ku yaalla ciraaq wamaa nasiinaa mana annaan halmaamin minhu jundub xaggiisa xadiidan wa xadiido xadiidtii uunoo shekeeye kamaanaan halmaamin wamaa nakshaa kana cabsan mayno an yakuuna inuu yahay jundubun jundub kadaba mid ku been abuurtay calaa rasuulillahi rasuulkii alla dushii sal alla alay wasalam qaala wuxuu yidhi jundub qaala rasuulullaahi rasuulkii allah wuxuu yidhi kaana waxaa ahaa fiiman dadkii kaana ahaa qablakum idinka hortiin rajulu nin ninkaasoo bihi asaga uu ku sugan yahay jurxun dhaawac nin reer bani israa'iil ah, dhaawac baa soo gaaray fa jazica wuu argagax dhaawici buu adkaysan waaye fa akhada wuxuu qaatay sikiinan sikiin ayuu qaatay makiinad ama sakiin fa xaza wuu ku jaray bihaa sakiintii yadahu gacantiisii gacantii dhaawacu ka soo gaaray ayuu middi inta qaata iskaba gooyeyba kow famaa raqa amaba uusan joogsan addamu dhiiggii waa dhiig dhiigbaxa ninkii xataa maata ilaa u dhintay dhiigbax buu u dhintay yaa dilay isagaa is dilay soo maa qaala allaahu ilaahay baa wuxuu yidhi casa qaalib ahaayo wajalla weynaaye cabdii addoonkaygu baadaranii wuu igala hormaray binafsihi naftiisa xaramtu anna waan ku hoojiyey calayhi dushiisa aljannata jannada isagaa is dilay marka ana jannadeedan ka xarimay wallahu aclam sal allah wbaarak cala nabiyina mxamedi waaalihi wsaxbi